بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول مؤلفك رحمه الله تعالى باب الحوالة wareejintii ayuu u baab yahay alxawaala bifatxi اlxaa wa kasriha labada waa lahaa xawaala iyo xiwaala waa la dhahaa laakiin xawaala afsax ah macnaheedu waxaa weeyaan luqa ahaan alintiqaal waa wareeg wareegid wey fi sharcina waxay ku tahay caqdun yaqtadii naqla daynin min dimatin ilaa dimatin ukhraa yacni waa caqdi keenaya dayn in laga raro dimmo oo loo raro dimo kale macnaha qof dayn lagu lahaa in laga wareejiyo qof kale he dayntii lagu wareejiyo caqdi keenaya weeye waxaa asal u ah qabla اlijmac xadiidkii saxiixayn ku sugnaa oo nebigu uhi salى اllahu alayhi wasalam maطlu اlghaniyi ظulm waida utbica axadukum calى malii'in falyatbac yani meermeerinta qofka wax haysta waa dulmi inuu qofkii diinta ku lahaa uu meerimeeriyo isagoo heli kara inuu iska bixiyo axadkiinna haddii la raacsiiyo qof wax haysta oo buuxa ha raaco nabigu yuri sal allahu alayhi wasalam utbic axadukum calaa marin waxaa loga jeedaa yani qofkii daynta lagu lahaa ayaa kii daa'inka daynta kulahaa wuu ku wareejinaya qof kale oo uu dayn kulahaa kan kale marka nabig ur ala slam ninkaa kale lagu wareejinaya hadduu wax haysto ha raaco marka xadiidkaas waxaa lagu xambaaray cala istixbaab xawaaladii inay tahay sunno qofkii inuu aqbalo haddii lagu wareejiyo qof kale oo wax haysta lakiin waajibkuma inuu aqbalo waajibkuma aha inuu aqbalo se noo imaan doonta insha allahu tacaala ehm, xawaaladu xaqiiqadeedu waxa weeye waa baycu daynin bidayn dayn dayn lagu iibiye wey laba daynood baa isku iibinayaa oo u fiirsato laba maal ayaa la isku bedelayaa ehm, oo maalan saddex qof ayaa meesha jooga oo diin isku leh qofka koobaad qofka labaad buu dayn ku leeyahay ka labaadna ka saddexaad buu he dayn ku leeyahay qofkii labaad ayaa wuxuu wareejinayaa qofkii koobaad ee diinta ku lahaa wuxuu ku wareejinaya qofkii saddexaad he uu asaguna diinta ku lahaa waxaan idhi qofka koobaad ayaa ka labaad dayn ku leh ka labaadna ka saddexaad buu daynta ku leeyahay kii labaad ayaa kii koobaad ku wareejinaya kii saddexaad ee uu daynta ku lahaa ama haddaan si kale u dhigno axmed iyo xasan iyo yuusuf ayaa meesha jooga axmed wuxuu dayn ku leeyahay xasan wuxuu dayn ku leeyahay yuusuf baa wuxuu wareejinayaa axmed kii daynta wuxuu ku wareejinayaa yuusuf oo asna uu dayn ku wuxuu leeyahy dayntii aad igu lahayd axmedow waxaad ka qaadataa yuusuf kunkii doolar aad igu lahayd waxaad ka qaadataa aan kugu wareejiyey yuusuf oo ana kun dolar ku leehay taasa waxaa la yidhahdaa xawaala markaad aragto waxaa kaaga muuqata in ay tahay baycu daynin bidayn laba daymad baa isku iibiyey xasan wuxuu ku iibiyey dayntii uu ku lahaa axmed dayntii uu ku lahaa maxay yuusuf haddaba laba daymood ayaa la isdhaafsaday oo isku bedelay dayn baa dayn lagu bedelay oo daynta daynta lagu iibinayo may banaanayd aal inaysan banaanayn dayndayn lagu iibiyo nabig ala slm wuu reebay bayc alkaali bilkaali soo ma laakiin tan maxaa loo baneeyey juwiza lilxaaja baahi baa jirta waa ruks haddaba tajri majra rukas waa ruksoo sharcigu uu baneeyey baahi badan ayay dadku u qabaan walidalik ayaa la baneeyey midda kale waxaa soo geli lahayd ribo soo ma eg laba lacagood baa isdhaafsanaya meeshii laguma kala wareegayo muqtada qawaacid alfiqhiya waxay ahayd in he inaysan banaanaan maaa marki laba lagood isdhaafsanay waaa hardi ahayd markii lacag lacag lagu sarifayo ama lacag lacag lagu bedelayo in meesha lagu kala guddoomo hadda iyada oo meesha lagu kala guddoomin ayay ansaxaysaa taasina waxaa weeyaan waa ruqso sharcigu u ruqseeyey dadka maadaama ay u baahan yihiin cabdigan haddaba laba qowl baa madhab ku jira fii takyiif alxawaali alfiqiya xawaalada fiqiga ah ee haddaan tilmaamaynay takyiifinteeda ama tilmaanteedii ama tawsiifkeedii iiga ah qowlka muctamadka waa ka hadda aan tilmaamayn wuxuu leeya waa baycu daynin bidayn dayn dayn lagu iibiye weyaan qowlkaasaa saxa muctamad qowlka labaadna wuxuu leeya dayn dayn lagu iibiye meh waa istiifaa oofsasho wey qofkan uu wareejiyo oo qofka kale ka oofsa muli dayntii kan muxiilka ah muxtaalkii wuxuu ku wareejiyey qofka kale dayntu ku laha wuxuu hi ka soo qaado daynteedigu lahayd marka waa istiifaa muli laakiin qowlka horea muctamada ah. labada mas'alo hallxawaalة bayc am istiifa waynoo imaan doontaa insha allah taala masaista ka ratimi doonta haddaba arkaan bay leedahay xawaaladu waa lix rukni lix rukni bay leedahay muxiil wareejiye muxtaal kii la wareejinayo muxaal calayh kii qofkii saddexaade lagu wareegayo wa daynun lilmuxtaali cala almuxiil iyo daynuu ku qofkan la wareejinay u ku wareejinay wa lilmuxiili cala almuxaali calayh iyo daynuu ku leeyahay qofka he wareejinuu ku leeyahay qofkii lagu wareegay wasiiqa iyo siiqo lixdaa runi bay leedahay muxiil muxtaal muxaalun calayh daynun lilmuxtaali cala almuxiil wa daynun lilmuxiili cala almuxaali calayhi wasiiqa lixdaa rugni ayay leedahay dhammaantood insha allahu tacala iyo shuruuddoodii way noo imaan doonaan mualifka ayaa sheegi doonaa waxaan jeclaa inaan wax yar tilmaamo xawaaladeenna fiqiga ah xawaaladeenna fiqiga hadda halka nagu taalla iyo xawaalada bangiyada ama xawaaladaha inagu aan isticmaalno farqi baa udhaxeeya farqi baa he u dhaxeeya xawaaladda inagu aan isticmaalno waxa weeye lacag uu qofku u dhiibayo xawaaladii ama bangi uu leeyahay lacagtaas haliga gaadhsiiyo qof hebel oo magaalada jooga ama wadankaa jooga dabeetna lacagtii ayay ka guddoomayaan warqad bay siinayaan rasiid ah kadibna waxay ka qaadanayaan lacag mushqaayad ah oo ujro ah kadibna lacagtii ayay u xawilayaan qofkii lagu wareejinaya meeshuu joogay faracii xawaaladan ee meeshaa kala joogay ayaa ku wareejinaya ama bankigan faraciisii kale meeshaa kala joogay qofka lacagta loo dirayo ayaa ku wareejinaya xaqiiqadeeda ama suuradeeda waa saas haddaba caqdigan maxaa lagu takyiifinaya culamada mucaasiriinta way isku khilaafeen caqdigan alxawaali almasrifiya la yihahdo alxawaali almasrifiya xawaalada bankiga culamada mucaasirinta way isku khilaafeen takyiifkiisi culamada qaar waxay dhaheen waa xawaaladii fiqiga ahayd xawaaladan laftirkeedi wey qofkan maadaama uu eh, bankigii lacag amaahiyey isla markaana uu bankigu noqday madiin uu noqday ayuu qofkii wuxuu ugu wareejiyey bankigii lacagtii qofkii kale uu diray saasay ku takiifiin lakiin takiifka waa takiifka u daciifsan ma aha xawaalada fiqiga ma aha way kala duwan yihin maxaa yeele qofka kale lagu wareejinayo dayn baa laguma leh lakin ayagu waxay leeyihin shardi ma aha xawaalada qofka hee lagu wareejinayo in dayn lagu leeyahay shardi maaha waaya qowlka hore waa kaas in xawaalada fiqiga ee macruufka ay tahay qowlka labaad waxay dhan waa suftaja culamada qaar waxay dhan waa suftaja suftajada waxaa weeye in culamada horaa tilmaanta caqdigan waa hora la isticmaali jiray waa xawaaladeenna oo waxa weeye aan casriyaysnayn qof baa qof kale lacag ka qaadanaya maalan maka ayuu lacag ka qaadanaya dabeetana wuxuu leeyahay ninkaa ganacsadaha ah ee lacagta ka qaata lacagtaa waxaad markaad waddankii ku laabato eed hargeysa gaadho lacagtaas kunka doolaraad iga qaatay waxaad siisaa hebel de waagi hore ma jira xawaadahan casriga iyo shabakadahan iyo waxan ma jiri marka qofka wuxuu ka cabsanaya dariiqi hadduu lacagta soo qaato in dariiqa laga qaato oo tugta ay ka furato marka wuxuu faa'iiday amnu aariiq ninkan ganacsadaha u mahadhow markuu waddanka soo gaadho lacagtii kunka doolar ahayd ku wareejinaya qofkii uu doonaya in lagu wareejiyo suftaja taa la dhahaa fuqahada waxay dhahan asuftaja marka culamada qaar waxay ku takyiifiyeen suftaja inay tahay culamada qaar waxay ku takyiifiyeen wakaala biajr inay tahay wakiilasho qofkan uu wakiishay bangigii ama xawaaladii in lacagtii uu diro qofkaa uu gaadhsiiyo isla markaana he mushqaayad uu iska bixiyo mushqaayad uu iska bixiyo taa damba haddaba ugu dhow inay tahay wakaala biajr wakaala biajr inay tahay ugu dhow sababtoo ah suftajo waxaan u noqonaynin suftajada lacag laguma kala qaadan jir suftajada he lacag laguma kala qaadan jir waa cadi labada qof bay ka faa'idaysanayaan kan lacagta qaadanayana maka ku qaadanaya ganacsadahan wuuu ka faidaysanya lacagtii bu halkaa ku isticmaala ugu baahanya kan kale ee lacagta u dhiibaya muqradka amaahinayana wuxuu ka faa'iday maxay ammaankii awna ariiqu ka faa'iday marka labada way faa'iideen laakiin wax lacaga lagu kala qaadan jiray lakiin xawaalada maanta ama bangiyada isticmaala lacag baa lagu kala qaata haddaba waxay noqonaysaa wakaala biajir ama waxaa kaloo dhigi karaa ijaara waxa weeye liajiir mushtarak ijaarana waa la dhihi karaa lakin aqrab takiif waxa weeye wakaala biajrineta marka masaladaas ayaa raba inaan baraarujiyo caqdiga xawaaladda yani wuxuu iskugu jiraa ilaa dhowr caqdi oo isdhex gala dhinac markaad ka egto waa ijaara dhinac markaad ka egto waa wakaala saan tilmaamayna dhinac markaad ka egto amaah baa ku jirta bangiga la amaahinayo dhinac markaad ka egto sarif baa ku jira haddii laba lacagood kala duwan laisku sarifayo marka waa cuquud murakaba waa cadi ka kooban intaasu cadi oo isdhegalay lakin xawaaladeenu sidaa ma ah waa cadi basiid oo murakab maah murakab maaha waa dimo in laga wareejiyo daynti dimo kale lagu wareejiyo bes oo intaaba waaya wuxuu uhi yushtarad waxaa loo shardiyaa laha xawaaladii waxaa loo shardiyaa rida almuxiili wareejiyihii inuu raali yahay walmuxtaali kii la wareejinaya inuu raali yahay lmuaali alayhi laa rida almuxaali calayhi qofkii lagu wareegayay raali ahaanshihiisa lama shardiyo i muctamad haddaan qaban walaa tasixu ma asaxayso calaa man laa dayna calayhi qof aan dayn lagu lahayn in lagu wareejiyo ma asaxayso wa qiila waxaa yidhi tasix way ku asaxaysaa biridaahu raalli ahaanshihiisi wuxuu ihi qofka muxiilka ee wax wareejiyaha ah wareejiyii waxaa loo shardiyaa inuu he inuu raali yahay inuu he raali yahay ayaa loo shardiyaa muxiilkii iyo muxtaalkiiba labadaba inay raali yihiin baa loo shardiga muxiilkii waa kii wareejinayo asaguna raaliyahy baa shardiga sababtoo ah asaga un baahe diinta lagu leeyahay hadduu doono asaga jaybkiisa ka bixin hadduu doono u wareejin isaga lama khasbi karo waayl asaga diinta ku dhacaysa meeshuu ka keeni laha asaga u taallaa ama qofka kale ha ku wareejiyo ama asagoo jaybkiisa ka bixiyo marka asaga waa in uu raali ku yahay muxtaalkiina waa shardi inuu raali yahay oo qofkan la wareejinayo asna waxa weeye maadaama ninkan xaq ku leeyahay dee ninkan ninaan ahayn in loo wareejiyo waa inuu raalli ku noqdaa maxayna dadkii baa kala duwan dimamtoodii oo dadkiin aan isku mid ahayn ama laga yaaba kaa lagu wareejinay in dayntii laga soo saari karin laakiin ninkan muxaal caleyhiga lagu wareegayo shardi maaha inuu raalli yahay ninkan saddexaad ee lagu wareegayo ee daynta asaga laga soo qaadanayo dambaysta ninkaa shardi maaha inuu raalli yahay tusaalahan hadda aan ku mitaalin yuu noqonaya waa yuusuf wareejiyi wuxuu ahaa wuxuu ahaa xasan la wareejiyey muxtaalkiina wuxuu ahaa axmed muxaal caliygiina wuxuu ahaa yuusuf oo diinta lagu lahaa marka ninkaa yuusuf asaga inuu raali yahay shardi ma aha sababtoo ah asaga waa maxalu istifaa waa meesha diinta laga oofsanayo qofkii diinta laga oofsanaya marka inuu raali yahay shardi maaha asaga waa isku midu diinta waa lagu lahaa soo ma inuu ninkan isagoo ka qaatay iyo inuu qof kale kusoo wareejiyo ama qof wakiil usoo dirso diinta iga soo qaad waa isla meeshu isagoo kulleyba lacagta laba jeeraba waa laga qaaday marka asaga inuu raali yahay shardi ma aha qof aan dayn lagu lahayn ma lagu wareejin karaa muxaal caleyhi ma noqon karaa qof aan dayn lagu lahayn wuxuu ihi ma ansaxayso qof aan dayn lagu lahayn in lagu wareejiyo sababtoo ah waa kaan soo tilmaanay xawaaladu waxawey waa baycu daynin bidayn laba dayn baan isku iibinaya ninkan kale ee muxaal caleyhiga markaad ku wareejinayso waa inaad dayn ku leedahay sidii laba dayna isku qaabilaan oo laba dayn la isku dhaafsado laakiin hadday noqoto in aan ninkaa dayn lagu lahayn waxay noqonaysaa in biduuni ciwad ninkan aad wareejiso ninka kale hadaad ku wareejiso nin aanan dayn ku lahayn maalan yuusuf haddaan dayn lagu lahayn kaba soo qaado oo xasan uusan dayn ku lahayn hadduu dhaho war axmed ow dayntii adigu lahayd waxaad ka qaadataa maxay yuusuf yuusufna uusan dayn ku lahayn macnaheed waxaa weeye qof uusan xaq ku lahayn inuu ku wareejiyo qofka kale haduu doono wuxuu dhihi karaa nio ninka marka hore ad ka bixiis baan diintii laakiin waan ka noqdo ama jeebka iga madho iga raali laha u dhii karaa marka meel cidluu ku dhici karaa qofka marka lama rabo inu meel cidlaa ku dhaco waxaan waa iib waa caqd waa beec marka ma ansaxayso qof aan dayn lagu lahayn in lagu wareejin karo allaahumma haddii uu dhaho anaa ka bixinaya kaale ku siinaya taasi waa damaan hadduu dhaho anaa dayntii hebel ka bixinaya taasi waa damaan waaya hadduu qof uu ka bixiyo qof kale dayn lagu lahaana taasina waa tabaruc dar ilahi uga bixin adaba qolka muctamedka wakaas iil ba wuuu leeyahay tasixu biridaa hadduu asagu raalli ku yahay way banaanta ninkan lagu wareegeen deynta lagu lahayn hadduu asagu raalli ku yahay uu yihi anaa waxa weeye ka bixinaya ninkan deynta waxa weeyaan way banaanta deyna laguma lagu wato maxaa yaele waa istifaa waa ti aan sheegaynin lahayn waxaa shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin xawaalada takiifkeeda ma baycbaa mise waa istifhaam qowlka dhahay waa bayc wuxuu leeyahay qof aan dayn lagu lahayn laguma wareejin karo oo muxaal caley ma noqon karo qowlka dhahaya waa istiifaana wuxuu leeyahy waa lagu wareegi karaa maxaa yaele waa istifaa meesha bayc ma jir wax la kala ibsanay ma jir waa istifaa istifaagana qof wax lagu leeyahay qof aan lagu lahayn waa lagu ofsan karaa diinta waa laga soo qaadan karaa waayahay wuxuu yihi yushtarad waxaa loo shardiya lahaa xawaaladii rida lmuxiili kii wareejinayay raalli ahaanshihiisa walmuxtaali iyo kii la wareejinayo raali ahaanshihiisa labada waa in raali yihiin lalmuxaali calayhi kii lagu wareegaya raali ahaanshihiisa lama shardiyo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walaa tasixu ma asaxayso xawaaladii calaa man qof in lagu wareego laa dayna calayhi aan dayn lagu lahayn wa qiila waxaa layidhi tasixu way ku asaxaysaa xawaaladii in lagu wareegiyo qof aan dayn lagu lahayn biridaahu raali ahaanshihiisii wa tasixu way ku asaxaysaa bidayni laazimi dayntii laasimka ahayd wa calayhi in lagu wareegana way asaxaysaa deyntaa laasimka ah walmiliyi deyntii miliga ahayd in laysku wareejiyo way asaxaysaa wakadaa saasoo kale almutaqawimu wixii la kala qiimaysanayey in laysku wareejiyana way asaxaysaa fil asaxi muctamad haddaan qabaano wuxuu ku yidhi deyntii laasimka ahayd waa laisku wareejin karaa waa lagu wareegi karaa horta intayna masaladan suuraynin bada iyo calaada kala fahm markuu ba ku dhaho wataصixu bidayni markuu dhaho waa dayntiihe la wareejinay wa calayhina waa dayntiihe lagu wareegay haddaba bidayni waa dayntii lagu lahaa ninkan muxiilka ah wa calayhina waa dayntii lagu lahaa ninkan muxaal calayhiga saa la soco bida iyo calaada iyo iska ka khaldame waaya marka dayntu hadday tahay dayn laazim ah daynta laaimka maxay tahay waa daynta wax khiyaara usan ku jirin maalan qof baad wax kala iibsateen lacagtii muuna guddoonsiinin laakiin adugu he waad guddoonsiisay shaygii mabiic ahaa alaabtii aad ka iibisay waad guddoonsiisay laakiin weli lacagtii baadan ka guddoomin lacagtaasi waa dayn laazima ah. xataa intaadan guddoonsiinin waa dayn laazima ah. laakiin hayr mustaqir weli mayna sugnaan weli mayna sugnaan ilaa laga guddooma shay marka daynta laaimka waa la wareejin kara waa la wareegi karaa haddaan tusaale usoo aadano maalan qof baa alaabbuu iibiyey alaabtii markuu iibiyey lacagtii muuna guddoomin intuuna weli guddoomin ayaa ninkii mushtariga ahaa ayaa diintii uu ku lahaa lacagta ahayd ayuu baaicii wareejiyey wuxuu ku wareejiyey maxay qof kaloo ku wareejiyey wuxuu ihi neefkan boqol doolar baad iga iibisay boqolkii doolar eed igu lahayd waxaan kugu wareejiyey hebeloo anna aan ku lahaa boqol doolar haddaba yaa wax wareejiyey mushtarigii yaa la wareejiyey baaici waxa la wareejiyey wa maay waa dayn laazim ah waa dayntii lagu lahaa ninkan mushtariga alayhi marka kuleeyahna waxaa weeye waa taa cagsigado markan waxaa wareejinaya baaici yaa muxiil ah oo baaici baa ninka neef buu ka iibiy boqol doolar buu kaga iibiyey dabeetana lacagta intuudan ka guddoomin ayuu nin kale oo baayaca boqol dolar ku lahaa ayuu ku wareejiyey mushtariga oo wuxuu hi boqolkii doolareed igu lahayd waxaad ka qaadataa ninkan mushtariga neefkan ka iibiyey boqolkaa dolar baa anna kule ka guddoon kadabeta soo ma watasixu bidayni laazimi wa calayhi markuu leyahy waa sidaas haddaba bidayni markuu leeyahy waxaa wareejinaya wax mushtariga wa calayhina baayacii baa muxiila ah wax wareejinaya saa u fahm walmiliya markuu leeyahna waxaa weeye dayntiiba waxay tahay maanta raashin ma aha shay mutaqawama raashinku waa miliyaad ka mid yahay maalan qofka hadduu qof amaahiyo gadbad beriisa wuxuu soo celinaya gadbad he beriisu soo celinayaa waa mili wayaan haddaba qof baa lagu lahaa gadbad beriisa qofkaana qof kalu ku lahaa maxay gadbad beriisa haddaba u wareejin kara u dhihi karaa gadbadii bariiska igu lahayd anna waxaan ku leeyahay hebel ee ka qaado yani dayn mili ah ayuu markaa wareejiyey mutaqawirna waxaa weeye neef buu ku lahaa qofkani neef ari ah ayuu ka soo amahday maalan xilli u baahnaa dabeetana neefkii ariga ahaa asna nin kalu ku lahaa neef ari ah oo kaad ka sii amahday neefkii ninkan uu ku lahaa uu wareejin karaa qof kale he uu ku wareejin karaa kanna waa mutaqawir mutaqawirku waa maxay waa waxyaabaha la kala qiimaysto ee yani aan miliyaadka ahayn sida gawaaridii iyo guryihii iyo xoolihii iyo wixii la midkaa wey miliyaadkuna waa sida raashinkii iyo wixii la midka aha waaya wuxuu ihi watasix way asaxaysaa alxawaalatu in la wareejiyo bidayni laazim dayntii laazimka ahayd wa calayhi walxawaalatu in laisku wareejiyo calayhi ee cala dayni laazim dayntii laazimka in laisku wareejiyo wlmiliyi ay bidayni miliyi dayntii miliga ahayd in la wareejiyo way ansaxaysaa wakadaa saasoo kale almutaqawima dayntii mutaqawimka ahayd ee wax la kala qiimaysta ahayd ayadna way ansaxaysaa in laisku wareejiyo ama la wareejiyo fi aصi muctamad haddaan qabano wbاamani wataصix way ansaxaysaa xawaaladii biamani lacagta in laisku wareejiyo fii muddat اlkhiyaari khiyaarka muddadiisii ku jirta wa calayh in lagu wareegana lacagtaas muddat اlkhiyaar ku jirta way ansaxaysaa fi aصaxi muctamad haddaan qabanno lacagta muddatlkhiyaar ku jirta waa maxay waa qof alaab intuu iibsaday shardiye maxay inuu ka soo fiirsado alaabti gaari buu maala iibsaday kun doolar buu ku iibsaday dabeetna wuxu hi gaariga bal waan ka soo fiirsanayaa ninkii baayac ahaana wuxuu hi asna khiyaaru shardi buu shardiya labadaba khiyaar shardi bay shardiyaan haddaba lacagta ku jirta fii muddat alkhiyaar waa khiyaaru shardigii ama khiyaaru mayliskii ku jirta lacagtaas ma la wareejin karaa manala wareegi karaa ha way banaanta in lagu wareego lasku wareejiyana way banaanta oo muxuu malifku u sheegay tusaalihii horaabaa nagaga fillaha wuxuu u sheegay oo tii hore kaga duwan tahay markuu lahaa watasaxu bidayni laazimi wa calayhi tan waxa weeye waa dayn aan laazim ahayn tan waa he dayn aan laazim ahayn daynta waxaa asal ah marka la wareejinaya taa dayn laazima ah, oo shuruuddeeda ka midta laakiin tan waa dayn aan laazim ahayn ida lacagtu intay ku jirto fii muddat اlkhiyaar weli mayna laazimin waxaa laga yaaba beecahe in la fasakho laga noqdo oo lacagta la soo ceshado soma illa ninka khiyarku le inu beeci fasakho hadduu mar khiyar badiis ku jira ama khiyar shanta ku jiro laakiin waxaa la yidhi aa'ilun ila اlluzuum waxay ku dambayn doontaa maxay amankaas inta badan caqdiga beeca lama fasakho qofka hadduu khiyaaru shardi u shardiyo ama khiyaar majlis inta badan lama fasakho marka maadaama saa u badan tahay waxa wey aa'il اluzuum wuxuu ku dambayn doonaa amay kusii socotaa dayntan inay laaimto maadaamay aalibta marka waa la isku wareejin karaa waana lagu wareegi karaa waana la wareejin karaa waana lagu lagu wareegi karaa lacagtii mudatlkhiyaar ku jirta wuxuu yihi wbiamani ay watasix way asaxaysaa xawaaladii biamani in la wareejiya lacagtii fii mudat khiyaari khiyaarka muddadiisii ku jirta ama khiyaarkaas haado khiyaar shardi ha haado ama khiyaar majlis ha haado wacalayhi wlxawaalatu calayhi lacagtaa mudatkhiyaar ku jirta in lagu wareego oo lagu dul wareego na way asaxaysaa markan uu leeyahay haddaba biaman yalow yaa wax wareejinaya mushtariga wareejinaya oo baayiciga ku wareejinaya wuxuu leeyahay baayicow lacagtii adigu lahayd ee aan kaaga iibsaday mobilka maalan boqolka dollar aan kaaga iibsaday waxaad ka qaadataa ninkan inala taagan oon ku leeyahay boqol dollar ninkaasaan kugu wareejiye waa biaman fii muddat alkhiyaar taa kale uu leeyahay wa calayhina waa cagsi oo baayiciba he wareejinaya baayiciba wuxuu leeyahay lacagtii boqolka dollar aan kugu lahaa mushtariow en mobilka kaaga iibiyey waxaan kugu wareejiyey ninkan hebel ka qaado ninkan mushtariga ah boqolkii dolar ee aan ku lahaa marka waa aleyh w tan amanki i mudda khiyaar ku wareejiyey wuxuu hi walaصaxu muctamad waxaa weeye sixatu xawaalat اlmukaatabi addoonkii la kitaabeeyey wareejintiisu inay asaxayso uu wareejiyey sayidahu sayidkiisii binujuumi lacagtii ama xoolihii lagu kitaabeeyey na uu ku wareejiyo duuna xawaalati sayidi sayidka wareejintiisa ma asaxayso calayhi ay calaa almukaatab mukaatabkii inuu qof kale kusoo wareejiyo ma asaxayso sayid baa addoonkiisii kitaabay wuxuu yihi waxaad ii keentaa laba kun oo doolar bisha hore ii keen kun doolar ku xigta ii keen labada kun keento xor addoonkaas waxaa la ihahdaa mukaata sayidkiisi baa kitaabeey caqdiga kitaabadu waa caqdi waxa weya laazim min طaraف sayid jaa-izu min طaraف he almukaatab xagga sayidkana wuu ka xidhan yahay xagga mukaatabkana he wuu ka furaysa hadda kor soo tilmaamay haddaba ninkan addoonkae la kitaabeeyey lacagtii lagu kitaabey labadii kun ee dolar ahayd mukaatabkii wuu ku wareejin karaa sayidkiisi qof kale he uu u wareejin karaa maalan mukaatabkan ganacsigu galay ama qofku u shaqeeyey dabeetna laba kun oo dolar ayuu qof ku yeeshay wuu wareejin karaa sayidkiisa wuu dhihi karaa labadii kun ad gulahayd waxaan kuu wareejiyey qofka aan ku leeyahay maxaa l waa dayn he laazima qofka kalena waa aqu ku leeyahay laakiin cagsigeed ma banaano oo sayidkii ma wareejin karo qof kale oo kuma wareejin kara maxay addoonkii ma dhihi karo qof kale uu ku lahaa lacag matalan laba kun oo dolar ah labadii kun ad igu lahayd waxaan kuu wareejiyey dayntan aan ku leeyahay addoonka in kitaabay ee igu maqan sababtuna waa maxay loo diidatan maxaa yeelay xagga mukaatabka waxa weeye caqdigan kitaabadu waa jaa'is wuu fasakhi karaa markuu doono wuu ka bixi kara wuxuu dhihi karaa war anigu maanta laga bilaabo addoon baabaan ahaanayaa maba raba xornimada marka wuu fasakhi karaa marka maadaama dayn laazim aysan ahayn waxa weeye laguma wareejin karo qof kale maxaa yeelay laguma kalsoono laazim kuma aha marka halkaa waxaad ka fahmaysaa shardiga ahaa dayntu inay tahay he dayn laazim ah daynta lagu wareegayo inay ahaato dayn laazim ah iyo daynta la wareejinaya labadaba wuxuu ihi walasaxu muctamed waxaa weeye sixatu xawaalati mukatabi mukaatabka wareejintiisu inay asaxayso sayidkiisii uu wareejiyo binujuumi xoolihii lagu lahaa uu qof kale markaa ugu wareejiyo duuna xawaalati sayidi sayidkii wareejintiisu ma asaxayso alayhi cala mukatabi mukatabkii qof kale inuu kusoo wareejiyo wayushtard waxaa la sardiya alcilmu in la ogaado bima yuxaalu bihi wixii la wareejinayo alayhi wii lagu wareegayo qadran xagga qadarka laga ogaado waifatan agga tilmaanta laga ogaado fii qowlin qolba wuxuu leeyahay taixu way asaxaysaa xawaaladii biibli diyati magta geeleedii in laysku wareejiyo way asaxaysaa wa calayha waana lagu wareegi karaa waayahay hardiga halka mualifku noo sheegayo waxaa weeye waa qofkii muxiilka ahaa iyo qofkii muxtaalka ahaa wareejiyihii la wareejiyihii labadaba waxaa shardi ah waxaanay isku wareejinayaan deynta la wareejinayo deynta lagu wareegaya labadaba inay og yihiin waa inay labadaba ay og yihiin qadarkeeda waa inay og yihiin sifadeedana inay og yihiin maalan qadarkeeda inay boqol tahay waa inay og yihiin sifadeeda inay waxay tahayna waa inay og yihiin oo lacagta ma doollarba ma kaashba ma khiyaalba ma shilinba waa inay og yihiin waaya maxaa yeele waa bee saan hore usoo sheegnay xawaaladu beecana waxaa shardi ah waxaan la kala iibsanaya waa in la qowl baa wuxuu leeyahay geela magta loo kala qaadanayo waa la isku wareejin karaa waana lagu kala wareegi karaa maala kaan yajniya rajulu nin baa wuxuu waxyeelo geysanaya calaa rajulin nin kale muudixatan nabar muudixoo lafti caddaynaysa u geysanaya uma dabeetana yajni lmajniyu calayhi ninkii waxyeelada loo geystay ayaa asna waxyeelo wuxuu geysanaya calaa aakhara nin kale mawdixatan nabar lafti caddeeya oo fa yajibu calayhi kolkaa ku waajibaya ninkan hamsun min alibil shan halaad ilan mawdixada magteedu waxa wey waa shan halaad fa yuxiilu almajniyu calayhi awalan kii waxyeelada loo geystay wuxuu wareejinayaa wahuwa aljaani aaniya waa kan marka dambe geystay albajniya calayhi aaniya kan waxyeelada marka dambe loo geystay ayuu ku wareejinaya cala aljaani awalan kii waxyeelada marka hore asaga u geystay bilkhamsi min alibil shantii halaad ee magta ayuu ku wareejinaya masaladan aan soo dhaweynay wax dhib badan maaha isla saddexdii qof ee hadda kahor ku miaalinay aan ku miaalino xasan baa nabar u geystay axmed laftu caddeeyey maxaa lagu yeelanaya xasan han halaad waay axmedkiibaa asna wuxuu waxyeelo u geystay yuusuf oo asna laftii lafteeda o kale unba caddeeyey ayuu nabar ka dhuftay laftii u caddeeyey mawduux u geystay asna maxaa lagu yeelanayaa han halaad waaya haddaba axmed ayaa wuxuu wareejinayaa yusuf wuxuu leeya yuusufow nabarkii aan kuu geystay ee muudixada ahaa eed igaga lahayd shanta halaad waxaan kugu wareejiyey xasan oo asna waxyeelle ii geystay hadda ka hor oo asna aan ku lahaa shan halaad shantaadii halaad waxaan kugu wareejiyey xasan soma masladu waa intaa horta marki aan soo dhaweyno marka yani waa marna waaa la wareejiyey geel mag ah marna waa lagu wareegay iblidyt alh labadiiba halkan ku jiraan waana la wareejiyey waana lagu wareegay qowlkan marka muxuuse u leeyahay qowlkan wuxuu leeyahay maadaama geelan yani sharcigu xadiday oo tiradiisa la og yahay oo sifadiisana inta badan si si guud loo og yahay waxa weeye waa jahalada yarta ku jirta waa la iska dhaafaya lakiin qowlkan muctamedka wuxuu leeyahay alahar lman lama ogolo maxaa yaele sifaadka geela ayaan la ogeyn dadooda kala duwan ila anta halaad da kasta way noqon karta marka dadii maadaamay kala duwanta geela anwaacooda kala duwan yihiin sifaadkooda kala duwan yahay marka jahala meesha ku jirto ma banaano xawaalada noocaas wuxuu ihi wayushtard waxaa la sharday alcilmu in la ogyahay bima yuxaalu bihi wax la wareejinayo caleyh wax lagu wareegayo qadaran xagga qadarka wa sifatan xagga sifada wa fii qowli qowlba wuxuu leeyahay tasix way asaxaysaa biibli diyati alxawaalatu in laisku wareejiyo biibli diyati geela magtiisii ama geelii magta ah wa calayha geela magta ahna in lagu wareego way ansaxaysaa wayushtardu waxaa la shardiyaa tasaawiihimaa ay tasaawi lmuxaali bihi wa calayh wixii deyntii la wareejiyey deyntii lagu wareegayay inay sinaadaan baa shardi ah jinsan xagga jinsiga ay ka sinaadaan wa qadran xagga qadarka wakadaa saasoo kale xuluulan xagga xaalnimada wa ajalan xagga madasha wa sixatan xagga isku oolidda inay tahay lacagtii lacag fayow وكسرا حaga aabka haday tahay lagti laag aaba في الصح معtamd hadaan aban kani waxaa weeye waa wixii laisku wareejinay almuxaal bihi wixii la wareejinay wey lacagtii laisku wareejinay ama dayntii laisku wareejinay waxaa shardi ah inay isla ekaato oo xaggee iskala ekaanaysaa xagga jinsiga jinsiga waxa loga jeedaa maalan daraahim iyo daraahim danaaniir iyo danaaniir dolar iyo dolar shilin iyo shilin yani dolar cash lagu wareejin karo cashna dolar laguma wareejin karo waa in ay isku mid ahaadaan xagga jinsiga waayo xagga qadarkana waa in ay isku mid ahaadaan kun baa kun lagu wareejinaya laakiin kun an boqol lagu wareejin karo an boqolla kun laguma wareejin karo waa inay xagga qadarkana ka sinaadaan waaya xagga xaalnimada waa inay ka sinaadaan diintu waa inay diinta la wareejinaya waa inay xaal tahay ta kalena hadday tani xaal tahay taa kale waa inay he lagu wareegayo waa inay xaal noqoto diin deg dega hadday tan muajl tahay taa kalena waa inay he muajal tahay hadday tani ku madanaysanta maala saddex bilood taa kalena wa inay ku madanaysan tahay saddex bilood shuruud sharciyadu way adkay waad artaa cizatulwujuud bay ku socotaa waaya sixatan wa kasran xagga isku oolidii xagga jajabka hadday tahay lacag saxiixa oo isku taalo taa kalena wa ina ahaato lacag saxiixa lagu wareegayo hadday tani mukasarahay taana waa inay mukasar noqoto waxay saa u leeyihin shaaficiyadu waxay leeyihiin caqdigan asal ahaan ma banaanayn caqdigan ma bannaanayn oo wuxuu ahaa baycu dayni bidayn alasl inuusan banaanin wey laakiin sharcigu wuu ruqseeyey marka ruqsada shaaficiyada hadi jeer way adkeeyaan waxay dhaheen shuruuddaasaan u yeelinaa oo maxal alxaaji unbaa lagu ekeysanaya laakiin culamada madaahibta qaar ka mida ah sida xanafiyada oo kale shuruuddan mayna shardinin inay agga jinsiga iyo agga qadarka ka sinaato mayna shardinin sababtoo ah haasatan agga qadarka maxaa yeele taa waxaa ka laazimaysa cizatuha alwujuud in ay yaraataba wadaejinta inay yaraataaba ka dhalan karta oo de yani la waayaba laba lacagooda saa isku la-eg oo isku mid ah oo isku nooca inay yaraato ayaaba dhici karta oo badan wuxuu yidhi wayushtardu waxaa la shardiyaa tasaawiihima labadii dayn inay ka siman yihiin jinsan xagga jinsiga wa qadaran xagga qadarka wakada saasoo kale xuluula xagga xaalnimada waajran xagga madasha wa sixatan xagga fayoobidda wa kasran xagga jajabka filasaxi muctamadadaan qabano wayabra waxaa ku beri noqonaya biawaalati xawaaladii waxaa ku beri noqonaya almuxiil wareejiyihi can dayni lmuxtaali kii uu wareejiyey deyntiisii uu ka beri noqonaya walmuxaalu calayhi kan lagu wareegana wuxuu ka beri noqonaya can dayni lmuxiil wareejiyaha deyntiisii wayataxawalu xaqu lmuxtaali kan la wareejiyey xaqiisii wuxuu ku wareegaya ilaa dimati lmuxaalu calayhi kaa lagu wareegay ama lagu wareejiyey dimadiisa ayuu ku wareegaya fain tacadara haddaba hadday cuslaato ama adkaato inuu ninkan muxtaalka uu ka qaato xaqiisii ninkan maxamed caliyahe lagu wareejiyey bifalasin caydnimo sababteeda ku adkaato amase jaxdin inkirid uu inkiray xaqii lagu lahaa waa xalifin iyo dhaar uu maray wanaxwi maa iyo wixii la mid ah lam yarjic marka kuma laabanayo cala almuxiili kii wareejiyey falow kaana haddii uu ahaa muflisan nin caydha ah hadduu ahaa ninkan muxaalu calayga lagu wareegayo cinda alxawaalati wareejinta markay dhexaysay oo wajahilahu lmuxtaalu kan waxa weeye muxtaalkaa ee waxa weeye la wareejiyey uusan ogeyn arrinkaas falaa rujuuca lahu noqosho markaa uma sugnaanin waqiila waxaa lahu rujuucu noqosho ayaa u sugnaatay inshurida haddii la shardiyay yasaaruhu hodantinimadiisa halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya raadka ka dhalanaya caqdiga xawaalada ama faa'iidada ay leedahay wuxuu yihi xawaalada haddii mar ay dhacdo oo mar la wareejiyo oo wareejinta ay dhacdo waxaa ku beri noqonaya laba qof ayaa ku beri noqonaya ninkan muxiilka ah ee wareejiyey wuxuu ka beri noqonayaa deyntii ninkan muxtaalka ee wareejiyey asagoo maanta laga bilaabo waxuma raacan u wareejiyey ninkaa muxaal caleyga ah ayuu ku wareejiyey oo maalin damba dhigi kara lacagta isii sidoo kale ninkan muxaalo caleyga ah ee uu kusoo wareejiyey lagu soo wareejiyey asna wuxuu ka beri noqonayaa deyntii uu ku lahaa maxay muxiilka muxiilkii wareejiyey maalin dambe den uma raacan karo dentii way ka wareegta asaga wuuu ka wareegtay maay ninkan muxtaalka ka wareegtay ninkan muxtaalka umaa deentii weydiin kara laakiin muxiilku ma weydiin karo marba hadduu ninkan ku wareejiyey asagoo maanta laga bilaabo ninkaa deen kuma leh sidoo kale ninkan muxtaalka ahna maanta laga bilaabo deen kuma leh ninkan muxiilka ah wuxuu deenta u raacanaya ninkan muxaalu caleyga ah ninkan lagu wareejiyey ayuu deenta u raacanaya waaya waa kan kule malifku wa yataxawalu xaqu lmuxtaali ilaa dimat lmuxaali caleyh xaqii ninkan muxtaalka ah ee la wareejiyo xaqiisa wuxuu wareegaya muxaal caleyga dimadiisa waaya haddaba ninkii muxaal caleyga ee lagu wareegay hadii lacagtii ka soo bixi weydo oo ninkan muxtaalkaa ah lacagtii uu ka soo saari waayo xaqiisi caydh buuba noqday bifalas nin caydhuuba noqday oon lacagtii shilib baan hayn waaya aw jahdin ama wuuba inkira wuuu ninkaa waxba iguma leh waxalifi wuu dhaarta wuxuu hi walle inuusan waxba igu lahayn wuxuu isku daray inkirid iyo dhaar ninkii muxiilka ee soo wareejiyey ma ku noqon karaa kuma noqon karo kuma noqon karo oo seesan ugu noqonayn ninkan waxa wey meel cidluhu ku ungoobay oo waxa wey wixiisi u waayey seesan ninkii soo wareejiyey ee meesha ku lugeeyey usan ugu noqonayn horta markii caqdigan xawaalada u dhacay waxan waa beec waxbaa la kala iibsaday ama ninkaasa kugu wareejiyey xaqii mar haddaan kugu wareejiyey xaqii anigu ima wareegayba maanta laga bilaabo xaqayga waxad u racanaysaa ninka aan kugu wareejiyey ninkaasba waxaaga ku leedahay beec baa dhacay marka mar hadduu beec dhacana waxa weeye wax ninkan ugu noqon karto ma jiro waayahay waxay la mid tahay sida asaga oo intuu ninkan dayntii ku wareejiye u dhiibay wixii ku wareejiyey markaa meeshii ka dhintay ama uu ka baaba'ay ama gacantiisu ku dhintay ayay la mid tahay markaa kuma noqon karo waayahay midda kale ninkan markii la wareejinayay xiskiisa iyo maankiisa iyo caqligiisa wuu qabay waxay ahayd inuu iska hubiyo maxay ninka lagu wareejinayo maxaad u degdegaysa waxay ahayd inaad ninkan iska hubiso oo bal inuu waxan bixin karo horta inuu qirsan yahay deyntii inuu deyntiina bixin karo oo diyaariya inuu bixiyo inaad iska hubisaad ahayd waaya haddii maalan uu ninkan inkiro u dhaarto ninkiibuu kula soo laabanaya ninkii maay ninkii maay ku leeyahay ninkii wuu inkirsan yahay adu isii ma dhahayo ee wuxuu leeyay kaale dee ninkan maxkamad la fuul oo waxaa weeye dee xaqaagii wuu inkirsan yahay oo diiday markhaati keenan diin ku laha hadduu markhaati keena marka asagii wuu weli usii raacanaya xawaaladii sidii ba u soconaysa lakiin markhaati buu keenaya ninkii inuu ninkan aq ku leehay waayahay haddii ninkan markii la wareejinayaba uu caydh ahaa ninkan muaalcaleyga caydh buu ahaaba muflis buu ahaa ninkan muxtaalka la wareejinayana muusan ogeyn falaa rujuuca lahu markaana noqosho ma leh waa tacliilka haddaan sheegaynay maxaa yeele asagaa gaabiyey oo la rabay inuu iska hubiyo marka waxay la mid tahay sida qof wax iibsadeen lagu dagay wixii uu iibsadeen lagu dagay qof hadduu intuu shay soo iibsado uu ogaado shaygan maala mobil buu kusoo iibsaday boqol dollar mobilkana waxaa la siiyaa konton dollar waa la dagay ma dhihi kara niyo waad dagtay iga celi wii ma dhihi karo saas kale lamid marka waxay ahayd inuu iska hubiyo wuxuu sugi uu ninkan ilahay intuu wax ka siinayo mar hadduu qirsan yahy diintii iska sug intuu ilahay wax ka siinayo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waaya qiil ba wuxuu leeyahay haddii marka hore uu shardiye inuu ninkani hodan yahay wuu ku noqon karaa likhulfi shard shardigii baa la waayay markii la wareejiyey ninkan wuxuu ihi wareejinta waan aqbalay xawaaladaas laakiin bishard ninkan idin wareejinaysu yahay nin muusir oo lacagta iska bixin kara ama deynta iska bixin kara haddii marka shardigii la waayo markaa wuu ku noqon karaa buu yihi qowlkan waa qowl qawiya ah, qowlka saad aragto wuxuu yidhi wayabra'u waxaa ku beri noqonaya bilxawaalati wareejintii almuxiilu ninkii wareejiyaha can dayni lmuxtaali ninkii la wareejiyay deyntiisu ka beri noqonaya walmuxaalu calayhi kii lagu wareegana wuxuu ka beri noqonaya can dayni lmuxiili kii wareejiyey deyntiisii wayataxawalu xaqu lmuxtaali kan la wareejiyey aqiisi wuuu ku wareegaya ila dimat muaal aleyh kan lagu wareega muaal aleyga dimadiisii fain tacadara haddaba hadday cuslaato in diintii laga soo saaro ninkan muxaal calayhiga bifalasin caydhnimo sababteed aw mase jaxdin inkridii waxlifi naar wanaxwi maa wixii la mid ah lama yarjic marka kula noqon mahayo ninkii muxtaalka ahaa cala lmuxiili wareejiyii kula noqon mahayo e, falow kaana hadduu yahay muflisan ninkan lagu wareegay hadduu yahay caydh cinda alxawaalati markii laiswareejinayaba wajahilo lmuxtaalu kan muxtaalka ahaana uusan ogeyn falaa rujuuca lahu noqosho markaa ninkaa muctaalka ooma sugnaanin waqiila waxaa lahu rujuuc inuu noqdo ayuu xaq u leeyahay inshurid haddii la shardiya yasaaruhu hodintinimadiisii walow xaala haddii uu wareejiyo almushtari iibsadihii hadduu ku wareejiyo biamani lcagti oo faradda almabiica mabiici uu soo celiyo bicaybin cayb uu ku soo celiyo batalat xawaalada way buraysa fi lahari muctamad haddaan qaban aw mase albaa'icu baa'ici baa wareejiyey biamani lcagti oo fa wujida waa la helay alraddu celib lam tabtul xawaaladii markaa ma buriyeyso cala madhabi muctamad haddaan qabano ninkii mushtariga ahaa ee alaabta iibsaday ayaa amankii ayuu wuxuu ku wareejiyey lacagtii lagu lahaa ayuu baayici ku wareejiyo qof kale ayuu i ka qaado ninkan maala mobilku ka iibsaday boqol dolarku ka iibsaday dabeetana wuxuu ihi boqolkii doolar waxaad ka qaadataa ninkan oo aan ku lehay boqol dolar dabeetana mobilkii ayaa ceeb ku soo baxday uu soo celiyey xawaalada meesha ka baxaysa maxaa yeelay sababtii xawaalada ayaa meesha ka baxayoo xaqba ninkan laguma leba boqolkii dolar ee lagu lahaa dee waxay mobilka laga iibi mobilkan ceeb ba kuso baxda waa la soo celiye caqdigii beeca wuu fasakmay soo maha markaa dee ninka wax lagu leeyahay ma jirto caqdiga xawaalada saas ku fasakmay taa waa suurada koobaad suurada labaadna waxaa weeye isla masaladii hadda aan sheegaynay baa'icii ayaa lacagtii wareejiyo qof kale ayuu markaa ku wareejiyey baayicii baa wareejinaya qof kale wuxuu ku ninkii mushtariga ahaa wuxuu yihi ninkan boqol doolar baad igu lahayd boqolkii doolar igu lahayd ninkan ka qaado aan mobilka ka iibiyey dabeetana ninkii mushtariga ahaabaa mobilkii soo celiyoo wuxuu ku soo ceeb ceeb baa kusoo baxday uu soo celiyey fawujida ka kule lam tabtul ma burayso dambe maxay u buri oo tii hore u burtay suuradaa hore xawaaladu waxay dhex maraysay baayici yahe iyo mushtari mushtarigiibaa wareejiye baayici oo lacagtii ku wareejiyey inuu qof kale ka qaato suuradan dambe laakiin uma burayso marka ayada suuradan dambe laakiin nin saddexaadba meesha soo galay oo baayicii wuxuu wareejiyey maxay qof saddexaad oo asaga dayn ku lahaa ayuu mushtariga ku wareejiy lacag baan ku leeyahay ka qaado marka ayada ah, ma burayso maadaama qofkan saddexaad uu aq leeyahay aqiisaa la ilaalinaya farq udhe fahantay baan ilaya tan horena mushtarigiibaa baayici wareejiyey oo wuxuu hi lacagtii boqolka dolar mobil kaaga iibsaday waxaad ka qaadataa hebel dabeetana mobilkii buu ceeb soo celiyey waxaan idhi caqtii xawaalada buu burayaa maadaama bayciiba la fasakhay suuradan dambena waa isla tii oo kale un lakin waxay kaga duwan tahay baacicii ayaa markan wuxuu wareejiyey qof kale oo dayn ku lahaa asaga wuxuu ku wareejiyey ninkii mushtariga ahaa oo wuxuu hi ninkan mobil baan ka iibiyey lacagtina kana guddoomina ka qaada boqolkii dolar igu lahay dabeetana mobilka waa lagu socdiyeyba caqdiga xawaalada lagu wareeyay oo maxaa la samey marka waa yahay waxaa la samaynayaa maadaama xaq saddexaad uu ku tacalluqo ninkan horta mushtarigii ha siiyo boqolkii dolar waaya dabeetana boqolkii dolar uu siiya ha kula noqdo maxay ninkan baayacu ha ka qaato intaa waxaa la ilaalinaya caqdiga xawaalada ee qofkan saddexaad xaqiisu ku tacaluqo ma bure wuxuu ihi walow xaala haddii wareejiyo almushtari ninkii iibsadaha ah bitamani lacagta hadduu wareejiyo oo qofkii baayica ahaa oo qof kale ugu wareejiyo faradda almabiic dabeetana uu soo celiyo shaygii uu iibsaday bicaybin cayb uu ku soo celiyo badalat xawaaladii way buraysa fi ladari muctamad haddaan qabano aw mase albaa'icu ay xaala albaa'icu baayicii ayaa wareejiyey mushtarigii bitamani lacagtii ayuu ku wareejiyey ayaa wareejiyey qof kale oo saddexaad biamani lacagtii uu ku iibiyey shaygan mabiicah ayuu markaa eh, ku wareejiyey fawujida dabeetna waa la raddu in lagu soo celiyey shayga mabiicaha bicaybin cayb lagu soo celiyey lam tabtul ma buriysa xawaaladii cala madhab walow baaca hadduu iibiye cabdan adoon waa xaala wareejiyey biamanihi lacagtiisii uma dabeetna am ittafaqa almutabaayicaani labadii wax kala iibsatay isku heshiiyeen walmuxtaaru iyo kii la wareejiyey cala xuriyati xornimadiisii aw abatat ay ku sugnaato xuriyadii bibayinatin markhaati balat way buraysa alxawaalatu xawaaladii wain kadabahumaa haddii uu beeniyo almuxtaalu kan la wareejiyey oo walaa bayinata wax markhaatihan uusan jirin xallafaahu labaduba way dhaarinayaan waxa weeyaan waa baayicii iyo mushtarigii waxay ku dhaarinayaan ninkan la wareejiyey calaa nafyi اlcilmi inuusan ogeyn ninkan xornimadiisii uma dabeetna yaakhud lmaala xorihi buu ka qaadanaya min almushtari kii addoonkan iibsaday masaladan suuradeeda waxaa weeye nin baa wuxuu iibiyey addoon dabeetana addoonkan lacagtiisi ayuu wareejiyey oo qofkii mushtariga ahaa ayuu ku wareejiyey qof kale maalan oo dayn ku lahaa ninka baayaca ayuu ku wareejiyey mushtariga wuxuu mushtariga qaado addoonka maalan wuxuu ka iibiyey saddex kun oo doolar dabeetana nin ku lahaa ayuu wuxuu yihi ninkan addoon baan ka iibiyey baan kaga iibiyey lacagtiina weli kama gudoomine ka qaado lacagtii adigu lahayd oo saa kuu waaya baayicii baa muxiil ah nin kalu wareejiyey mushtarigiina waxawaya muxaal calayh dabeetana waxaaba soo baxday qofkan inuusan addoonba ahayn oo xor ah waxaa arrintaa ku heshiiyey baayicii mushtarigii labadaba way ku heshiiyeen baayiciina wuu qiray ninkii iibiye addoonka iska lahaaba mushtarigii iibsadayna wuu qiray asna wuxuu qofkani addoonba ma ahayn xor buu qofkii muxtaalka ahaana uu ku waafaqay ee la wareejiyey saddexdoodu isku waafaqeen baayicii wax iibiyey mushtarigii addoonka iibsaday iyo ninkan muxtaalka ahaa ee la wareejiyey saddexdooda wa isku waafaqay inuu xor yahay marka ayada ah xawaaladii way buraysaa sidaas kale hadday markhaati ku sugnaato ayagu mayna qirinba lakin markhaatiba meesha jira oo markhaatiba caddayni kara inuu xor ah la kala iibsaday taana xawaaladii way buraysaa ilaan bayci dhanaa baa buraybe xawaaladda xaggee joogtaa waayahay xawaaladdan waxay ku dhisnayd bayci bayci wuu buray haddiise ninkan muxtaalka ah ee la wareejiyey uu beeniyo baayicii mushtariga baayicii mushtariga isku waafaqsan yahay inuu hee xor ah. laakiin ninkan la wareejiyey muxtaalka ee saddexaad ee baayica daynta ku lahaa ayaa yidhi waad heshiiseeno waxaa rabtaa xaqayga war ninkani addoon buu ahaa xorba ma ahayn asagu wuu beeniyey been baad buu ninkani marka hore waad iibsateen waxaad u iibsateen baa jira xorna ma ahayn addoon buu ahaa wax markhaati ahna markaa ma jiro marka labadoodu waxay dhaarinayaan ninkan muxtaalka ah ayay waay ku dhaarinaya alaa nafyi cilmi inuusan ogeyn ninkan inuu xorya waay leeya ku dhaaro inaadan ogeyn ninkan inuu xorya marka hadduu ku dhaarto inuusan ogeyn inuu ninkan xorya lama dhihin hadda ku dhaaro ninkan inuusan hee xor ahayn lama dhihin lakin inuusan ogeyn baa layidhi maxaasaa loo yidhi maxaa yeele ficil hayr cala albati laguma dhaartay calaa nafyi cilmi laguma dhaartay haddaad qof kale ficilkiis ku dhaaranayso waaa lagu dhaarta maadad inaadan ogeyn baa lagu dhaarta laakiin haddaad naftaada ficilkeeda ku dhaaranaysaad markaa ku dhaaranaysaa ala he cala albati waxaynaadan samayn ama waxaynaan samaysa lakiin qof kale ficilkii waxaad ku dhaaranaysaa marka inaadan ogeyn bas waay haddaba waxa lagu dhaaranaya inuusan ogeyn ninkan inuu xor yahay haddaba hadduu ku dhaarto xoolihii wuxuu ka qaadanayaa mushtarigii lagu xawilay lacagta diinta lagu xawilay ayuu leeyahay lacagta saddex kun oo dollar ahayd halkaa ii soo dhig mushtarigii baa lacagtii u dhiibaya dabeetana mushtarigii lacagtii muxuu ka qaadanaya ninkii baayaca ahaa ee ninka soo xawilay ayuu leeya adeer saddexdii kun ee doollar hadda ii soo celi illa waa innaga isku ogeyn qofkan inuusan addoon ahayn oo xor yahay lacagta ii soo celi buu leeyahay wuxuuna walow baaca abdan adoon hadduu iibiyo waxaa la wareejiyey bitamanihi lacagtiisii uma dabeetana ittafaqa almutabaayacaani labadii kala iibsatay ay ku heshiiyaan walmuxtaaru iyo kii la wareejiyey cala alxuriyati iyo xornimadiisii oo mase habatat ay ku sugnaato xornimadii bibayinatin markhaati badalat alxawaalatu xawaaladii way burinaysa wain kadabahum almuxtaaru kan la wareejiyey haddii uu beeniyo yuu wareegbeeninayaa labadii mutabaayacayn ayuu beeniyey wa kala iibsatay walaa bayinata markhaatina uusan jirin walaal laa bayinata wax markhaati uusan jirin xallafaahu labada mutabaayacayn waxay dhaarinayaan hu ninkan muxtaalka ah ee ninkan baayacoo soo wareejiyey calaa nafyi lcilmi inuusan ogeyn ninkan inuu xor yahay uma dabeetna yahudu maal xoriyuu ka qaadanaya min almushtari ninkii iibsaday eh, ayuu markaa ka qaadanaya walow qaala almustaxaqu calayhi kan wax lagu mutaystay haddii uu dhaho wakaltuka waan kuu tala saartay litaqbida lii si aad lacagtii iga soo qaada ninka waqaala mustaxiqu mustaxiqu idinku mise mustaxaqu xaadu way kor dhiganta waa khalad xaadu way hoos dhiganta aan laftirkayga khaladkaas ii qorigaa waqaala almustaxiqu kii wax mutaystana uu dhaho axaltani waad i wareejisay oo mase qaala u dhaho aradtu waxaan la doonay biqowli oraadayaan ku yidhi axaltuka waan ku wareejiyey alwakaalata wakaalaan oga jeeday qaal mustaxiqu kan wax mutaysana u dhaho bal aradta waxaad oga jeeda alxawaalata wareejin sudiqa waa la rumaynaya almustaxaqu calayhi kan wax lagu mutaystay ee lagu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa wa fi suurati aaniyati suurada labaad waxaa ku sugan wejhu wej qaba in la rumaynayo ninkan mustaxiqa dhaartiisa lagu rumaynayo wain qaala hadduu dhaho axaltuka waan ku wareejiyey oo faqaala u dhaho wakaltani waadi wakiilatay sudiqa aani ka labaad baa lagu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa meeshan waxaa jooga laba qof mustaxiq iyo mustaxaq calayh mustaxaq caleyga hadda qofka laga cabiray waa qofkii muxiilka ee wareejiyaha ee deynta lagu lahaa mustaxiqan waa ninkii e deynta ku lahaa mustaxiq waa ninkii deynta lahaa mustaxaq caleyna waa ninkii deynta lagu lahaa haddaan si kale u dhigno mustaxiq waa ninkii muxtaalka ahaa mustaxaq caleyhina waa ninkii e muxiilka horta saa ula soco ninkii deynta lagu lahaa ayaa wuxuu yihi maalan ninkan waxaa lagu lahaa boqol dollar dabeetana wuxuu yihi ordoo wuxuu leeyahay ninkii deynta ku lahaa boqolka dollar ku lahaa oradoo hebelow intaa tagto hebel baan dayn ku lahaana boqol doolarahe boqolkaa doolar ka soo qaad ninkii sidii buu yeelo boqolkii doolar ka soo qaaday dabeetana way isqabsadeen ninkii diinta lagu lahaaba wuxuu yihi wakaltuka litaqbida lii anugu waxaan kuu wakaashay ninkaa inaad iga soo qaaddo lacagta ee lacagta kugu wareejiniyo ee lacagta halka iga soo dhigay sii lacagta dintaada dib baan kaa siin doonaa kii kalena wuxuu hi mustaqii diinta ku lahaa bal ee waad i wareejiso ninkaasaad ka qaada tidhi iga soo qaad maadan dhihine ka qaadaa tidhi oo waan kuu wareejiyay baa tidhi marka ayaa loo rumaynayaa waxaa loo rumaynayaa ninkii he ninkii diinta lagu lahaaba wallaahi diinta lagu rumaynaya dhaaraa la leeyahay inaada ninkan xawilin ooda ku wareejinin aad wakiilatay oo dirsatay basa ah. ku dhaar hadduu ku dhaarto lacagtii isaga faraha laga soo gelinaya taasi waa suura suurada labaadna waxaa weeye ninkani wuxuu yidhi axaltuka axaltuka waan ku wareejiyey buuri ninkii lacagtii sidoo kaga soo qaaday dabeetana wuxuu yidhi axaltuka waxaan uga jeeda wakaalo inaan ku dirsadaan uga jeedaya xawaaladii caadigeeda ugama jeedin xawaaladii fiqiheed ugama jeedin ee xawaaladii luqaweed waan ku dirsadaan ninka inaad iga soo qaadaan doonaya lacagta kanna wuxuu yidhi bal ee eh, xawaaladii fiqiheed baad uga jeedaniyo laba jeero waxaa loo rumaynaya maxay ninkan mustaxaq caleyhiga ninkan diinta lagu leeyahay ayaa loo rumaynaya wallaahidiisa lagu rumaynaya maxaa asagaa garanaya hadalkiisa wuxuu uga jeeda sariix iyo kinaayo kolbo sarbeeb iyo sariix wuxuu uga jeeda asagaa garanaya muraadkiisa asagaa garanaya marka asagaa la rumaynaya asagaa leeyahay dhaaro hadduu ku dhaarto inuu ninkan uu dirsaday uusan xawilin lacagtii asagaa farta laga saaraya qowlba wuxuu leeyahay fi suurati aaniyati wejhun suuradda labaad qowlba wuxuu leeyahay maya ee ninkan marka uu yidhi hal tuka waxa weya waxaa loo rumaynaya ninkan mustaxiq ah deynta iskale sababtoo ah cibaarada waa iska caddahay axaltuka ninka yidhi axaltuka maa maxay waa xawaala marka daahiru lafdi wuxuu tusinaya xawaaladii laakiin axaltuka waxay noqon kartaa maxay sarbeeb bay noqon kartaa wakaalay noqon kartaa ila wakaaladu waxay yeeltaa sariix iyo kinaayo way yeelataa marka mar kasta waxaa la rumaynaya ninkan mustaxaq caleyhiga ah masalada u dambaysa wuxuu ihi wain qaala axaltuka faqaala wakaltani waxaan ku idhi buu ihi anugu waan ku wareejiyey kan kale wuxu uhi waad i wakiilatay oo suurada see ku dhici kartaa wuxuu ihi niyow lacag ninkaa inooga soo qaad boqol doolar baan kulahaay boqolkii doolar buu ka soo waayey wuxuu hi niyow shilinba mahay dabeetna way isqabteen marka waa la soo waayey marka hore he lacagta waa la helay marka dambe lakin lacagta waa la soo waayey dabeetana ninkii mustaxaq aleyh lacagta lagu lahaa wuxuu ihi ninkaasaan kugu wareejiyay ani wax damba igu soo noqoto ma jiro hadduu ayr kuu noqda dee xaqaaga weya fiqi islaami manhaajkay ku qoran tahay haddii qofkii waxa wey mar aad wareejiso oo ninkii lagu wareejiyo oo cayb noqda inaan dib ugu soo noqon karin marka wax dambaad ugu leeda ma jirto anugu waan ku wareejiyey maca salaama kanna wuxuu niyo xawaale ma ahayna wakaale ahayd waad idirsatay waxaa tii ninkaa lacagta ka soo qaad ee lacagta adaan kuu leeyahay lacagtadii adaan kuu leeyahay ninkaa waxba kuma lihi markaan yaa la rumaynayaa sudiqa aanii biyamiinihi ninkan mustaxiqa ah ayaa marka walahidiisa lagu rumaynaya waxa leeyahy dhaaro haddii ku dhaarto in wakaalo ahayd aysan ahayn xawaalo markaa xaqiisii sidiibuu u leeyahay ninkana waxa weeye wax xawaalaha oo markaa u ma jirto walow qaala almustaxaqu calayhi kan wax lagu mutaystay haddii uu dhaho wakaltuka waan kuu tala saartay litaqbida lii si aad lacagtii iga soo qaada ninka wa qaala almustaxiqu kii diinta lahaana uu dhaho xaqlaha ahaa axaltanii waadi wareejisay oo qaala uu dhaho ninkan mustaxaq calayhiga aratu waxaan la doonay biqowli odhahdii aan idhi axaltuka waxaan oga jeeday alwakaalata wakaalaan oga jeeday qaal u dhaho almustaxaqu kii diinta kulahaana bal arata waxawaad oga jeeday alxawaalata xawaalaad oga jeeday sudiqa almustaxaqu calayhi kii diinta lagu lahaa ayaa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa labada masalaba wa fi suurati aaniyati suurada dambe ee labaad weji weji baa ku sugan in lagu rumaynayo ninkan mustaxiqa daynta iska leh biyamiinihi wallahiise lagu rumaynay maxaa daahirkii ayaa markaa la jira wain qaala haddii uu dhaho ninkan mustaxaq calayhi daynta lagu lahaa axaltuka waan ku wareejiyey faqaala uu dhaho ninkii mustaxiqa ahaana wakaltanii waad i wakiilatay ee maadii wareejin sudiqa aani ka labaad baa lagu rumaynaya biyamiinihi wallahiise wallahu tacala aclam wsal allah wslam